بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب المخفوضات من الأسماء waxaynu baabkan aynu maanta qaadan doonno biidni illaahi tacaala ku arki doonaa asmaada makfuudka ah ama asmaada majruurka ah ayaynu axkaamta ay leeyihiin halkan ku baran doonaa waxaynu ka soo baxnay culimo marfuucaat asmaa waxa kalaynu ka soo baxnay mansuubaat اlasmaa halkanna waxaynu ku arkaynaa almakfuudaat min alasmaa haddaba ereygu waa makfuud marka la leeyahay waa icraabka nooca khafdaha la yidhaah ayaa ku jira ama waa majruur marka la leeyahay icraabka nooca ah jerka loo yaqaano ayaa ku jira ayaa loo jeedaa khafdaha iyo jerku waa laba waa icraab waa laba magacoo macno qurihi uu leeyahay icraabka mid ka mida unbay qolooyinka qaarna jer u yaqaaniin qolooyinka qaarna khafdo u yaqaaniin besriga ayaa jerka isticmaalaa kuufiguna khafdo ayuu isticmaalaa haddaba ereyga makfuud ah marka la isticmaalo waa ismi mafcuul oo waa la khafdiye kii khafdaha lagu samaynayay weeyi haddaba makfuudka waxa suurtagal ah in calaamatulkhafdihiisu kasro uu yahay ama calaamatulkhafdihiisu fatxo uu yahay ama calaamatulkhafdihiisu ya uu yahay saddexdaa ayaa makfuud lagu khafdiyaa ama calaamatulkhafduhu uu noqonaya sheekhu wuxuu raaciyey baabulmakfuudaati min alasmaa ereyga min alasmaa'i ah waa qeyd laakiin loo yaqaano bayaanulwaaqic bayaanulwaaqic macnaheegu waxa weeye waa qeyd aan waxna saaraynin waxna soo gelinaynin sidii uun inoo tawkiidinayo ama sidii asalka ahayd uun inoo sheegaya ayuu noqonaya baabulmakfuudaati kuwa la khafdiyo baabkooga weeyi oo min alasmaai asmaada ah waa laga maarmi lahaa halkaa min alasmaai uu ina yidhi oo baabulmakfuudaati qura ayaa lagu maarmi lahaaba almakfuudaatu waxyaabaha la khafdiyaa halaatatun saddex weeyaan shay la khafdiyo marka aynu rabno saddex qaybood ayuu noqonayaa mid ahaan saddexdaa qaybood waa makfuudun bilxarfi mid xaraf lagu khafdiyey wa makfuudun bilidaafati iyo mid idaafo lagu khafdiyey wa taabicun lilmakfuudi iyo mid la khafdinayo mid taabicu sii ah marka makfuudka la doonayo saddex buu makfuudku inoogu qaybsami saddexda uu makfuudku u qaybsamayaana waa makfuud bxarfin iyo makfuud bاlidaafa iyo taabicu lilmakfuud saddexdaba tusaalahooga bisinkaynu ka helaynaa bismi اllaahi الraxmaani الraxiim markaynu nidhaa ereyga bismi ismi waxaa lagu khafdiyey xaraf jaar oo makfuud bxarfin baa loo yaqaanaa ba'dan ka horeysa ayaa khafdisay bismi اllah ba'daasaa ismiga khafdisay bismi اllaah ereyga allah a ah marka aan doonayno allah sheekeennu wuxuu qabaa inuu yahay makfuudun bilidaafa oo idaafo lagu khafdiyey laakiin sawaabka makfuudun bilmudaaf baynu odhan jirnay oo mudaaf baa lagu khafdiyey ereyga alraxmaan iyo ereyga alraxiim labadaa erey ee dambe labadaa ereyna waxay noqonayaan taabicun lilmakfuud mid la khafdiyey ayay taabicu yihiin sidaa darteed sheekeennu wuxuu sheegay ashyaada la khafdiyaa inay saddex uun yihiin makfuudun bixarfin iyo makfuudun bilidaafa iyo iyo taabicun lilmakfuud saddexdaa inuu noqonayo culimada qaar waxay yidhaahdeen sheekhu wuxuu ka tegey kii la oran jiray makfuudun bilmujaawara makfuudun bilmujaawara mid loo yaqaano ayaa jira waxaba kamida beytka ugu horeeya ee sharaxeennu gabayga uu ku qorayo ayaa ugu horeysa wuxuu leeyahay eh, sharxu gabaygu qorayo يا صاaحبa لذوي الزوجاaت كلهم أن لyس واصل إdا xلd crا ذنبي waa بحرiga بحرالبaصيدka loo يqاan مستفعiلون فاaعل مستفعiلون فاaعلون مستفعiلون فاaعل مستفعiلون فاaعلون يا صاaحي صاaحiiبkayow balliq gaadhsii dawi zawjaati islaamaha badan kuwa u saaxiibka ah xaasaska badan kuwa qaba waxaad iga gaadhsiisaa kullihim kulligoodba an laysa waslun xidhiidh inuuna jirin idan xallad marka ay furato curo denebi buu ku leeyahay baashaa yaree denebka la ee dabada ah sidaheegu haddii uu furto ama sidooyinkeegu dib dambe looma xidhiidhin karo xidhiidh dambe ma jiro haddaba waxaynu uga jeednaa gabayaagu wuxuu yidhi yaa saaxib balliq dawi zawjaati kullihimi ereygan kulliihi wuxuu tawkiidinayaa kelmadda dawi a buu tawkiidinayaa dawi waxa weeye mafcuulun bihi balliqdu ay qaadanayso waana mansuub calaamatu nasbuhuna waa ya-da dawiida waa mansuub haddaba kullihi marka lagu tawkiidiyo in kullihim loogu dhawaaqo ma ahayne in kullahum loogu dhawaaqo ahayd oo la nasbiyo kullahum laakiin maadaamoo ereyga kulli ihi uu jaar la noqday kelmadda azawjaati ah ee majruurka ee mudaafun ilayhiga ah isagana majruur ha laga dhigo xaqiiq ahaan waa mansuub kullidu laakiin waxa loo jiray mujaawarada kolka waxaa jiro majruurun bilmujaawara mid la yidhaah sida kaas oo kale carabtuna in badan baa laga maqlay kelmadii ay odhan jireen dakaltu xujra dabbin kharibin dakaltu waxaan galay juxra dabbin kharibin dakaltu waxaan galay buu yihi juxra dabbin baasha mascagalayda la yidhaha godkeega ayaan galay kaasoo kharibin kharaabay haddaba eeg bal u fiirso qoraadha akhriskaygaa waa dakaltu juxra dabbin kharib waxaan kharibka ihi ma mascagalaydaa kharaabtay mise godkeegaa kharaabtay waa maxay waxa kharaabay ma mascagaleydaa kharaabtay inu idha mise godka haddaba godku muxuu idha ereyga kharibhi waa sife e ma mawsuufkeegu ayuu noqon mise juxriga ayuu mawsuufkeegu noqon waa juxriga juxrigu waa mansuub oo dakaltu juxra dabin kharibin kharibin majruur baa laga dhigay asalku muxuu ahayn maxay la yidhaahdo dakaltu juxra dabin khariban in la yidhahdo la kor dhigo ilain juxrigu mansuub u ahaaye laakiin nasiibka lama kor dhabin maadaama oo uu meesha yaallo maxaanku idhaahdaa icraabkii la odhan jiray majruurun bilmujaawara haadaa juxru dabin kharibin bay yidhaahdeen haadaa juxru dabin kharibin kolka halkaa haddii haadaa loogu dhawaaqo mubtade laga dhigo juxrigu khabar buu noqoniye sawaabku wuxuu ahaa in loogu dhawaaqo iyo icraabka daahirkiihi haadaa juxru dabin kharibun kharibun in la godo ilain juxrigii baa godane maadaamoo juxrigaa uu ka dambeeyo dabi majruurihi majruurkaasaa layska raacsaday waxaana loo yaqaanaa majruurun bilmujaawara ayaa loo yaqaanaa sheekheenu xabaddaa wuu ka tegey icraabka la yidhaha almajruur bilmujaawara waxaa kaluu sheekhu ka tegey waxa la yidhaah almajruur bitawahum mid loo yaqaan baa jira almajruur bitawahum waa mid la jerayo oo majruur laga dhigayo tawahum iyo ismoodsiis baana lagu jerayaa waa atawahum ismoodsiis haddaba ka majruurun bitawahum la odhanayo kaana sheekeenu wuu ka aamusay tusaale ahaan beydka afar boqol iyo afar uu qorayo ayaa ku qoran oo loo yaqaano majruurun bitawahum loo yaqaano badali ani lastu mudrika maa madaa walaa saambiqin shayئa idaa kaana jaa'iyan فعولون مفاعلون فعولون مفاعلون فعولون مفاعلون فعولون مفاعلون بدلي waxa ii ظaahiray waxa ii muuqday buu yidhi anii anigu lastu inaanan ahayn mudriku mid haleelaya maa madaa wixii tegey mudriku ma kii mid haleelaya madaa tegey bedalii waxa ii muuqday anni anigu lastu inaanan ahayn mudrika ma kii mid haleelaya madaa tegey warkii tegey ma haleelayo bu gaari maayo wixii iga tegey shay iga tegey inaan gaadho waa mustaxiil oo kale walaa saabiqin mid ka badinaya ma ihi shay-an shay idaa kaana markuu yahay jaa mid imanaya shay ilaahay qadaray inuu yimaado kama badin karo buu yidhi shay iga tegeyna ma gaari karo haddaba gabaygan waxaad eegtaa walaa saabiqin ereyga saabiqin waa macduuf waana majruur hadda sida inoo muuqata waxa lagu cadfay ereyga mudrig ah lastu mudrika maa madaa mudrigaasina waa khabaru layse oo mansuub ah hadaba saabiqa khabarka layse mudriga ah marka lagu cadfayo maxaa loo nasbin waayey ee loo oran waayey walaa saabiqan maxaa loo oran waayey waxaa jira waxaa laga dhigay majruurun bitawahum khabarka layse waxaa geli jiray ba ayaa geli jirtay sida ilaahay aayadda qur'aankaa ugu yidhi alaysa allaahu biaclama waa biaclama badaa ku jirtaa alaysa allaahu biaxkami alxaakimiin waa biaxkama badaa ku jirtaa alaysa allaahu bikaafin cabdahu waa bikaafin badaa ku jirta khabarka layse ba baa jirtay oo majruur buu lafdiga ka noqon jiray haddaba walaa saabiqin marka la cadfay waxa lagu cadfay mudrigii hore laakiin waxa la tuhmay inay ba'dii yarayd meesha taalo hadda ba'di maba taalo waxaa loo yaqaanaa majruurun bitawahum baa loo yaqaanaa bada lii iyo ani lastu mudrika ma madaa walaa saabiqin shayئan idaa kaana jaa'iyan bada lii waxaa ii muuqday ani anigu lastu inaanan ahayn mudrika ma kii mid gaadhaya madaa iga tegey kii iga tegey gaadhi maayo walaa saabiqin mid ka badinayana ma ihi shay-an shay mid ka badinaya idaa kaana markuu yahay shaygu jaa'iyan mid inoo imanaya ama imanaya waxaynu u jeednaa labadaa qaybood isagoo majruuraadka ah sheekheennu wuu ka aamusay wuxuu soo qaatay saddex unbuu soo qaatay saddexda uu soo qaatay waa makfuudun bixarfin iyo makfuudun bilidaafa iyoiyo taabicun lilmakfuud saddexdaasi ma sax baa talow mise sax ma aha ajruumiga waxaynu ku soo marnay makfuudaadka ama majruuraadku saddexdaa inay yihiin waxaa la og yahay saddexdani inayna sax ahaynoo ka taabicun lilmakfuud aynu nidhi ma madax bannaana ee labadan kale unba mid soo gelaya masalan haddaan idhaahdo marartu bimuxamedin alcaaqili alcaaqili hadda waa nacti oo mid majruura ayuu nacti u yahay isna majruur baa laga dhigay oo marartu bimuxamedin alcaaqili alcaaqili waa majruur haddaba alcaaqilidan tabiciyadu ma jerayso oo taabicun lilmakfuud markaan mustaqil ka dhigo waxa la moodayaa inay tabiciyadu wax jerayso tabiciyadu ma jeraysee alcaaqilidan kan taabica ah waxaa jeraya ka matbuuca u ah ee isagu uu taabica u yahay kii jiray baa isaga sii jiraya marartu bimuxamedin alcaaqili markaan idhaa alcaaqilidaa waxaa jeray waa taabice matbuuca oo muxameda ka jiray oo ba'da ah labadaba ba-un baa wada jiray kolka taabicu haddaba ma aha mid mustaqilahe eh, ba baa jeraysa kanuu taabica u yahay hadday ba jerto ama xaraf jaar jero xaraf jaar baa jeraya haddii uu mudaaf jerana mudaaf baa jeraya maala bismi illaahi araxmaani araxiim arraxmaani markaynu sifo ka dhigno kala sifaynayana allah aynu ka dhigno allahdan hadaba tabiciyadu ma jerayse kala sifaynayo ee allah ah ka jiray baa jeray allah yaa jiray markaa waxaa jiray mudaafka ismiga ah ismibaa mudaaf ah allahina waa mudaafun ilayhi mudaafka ayaa jiray allaha haddaba mudaafkaa ismiga ah ee allaha jiray unbaa arraxmaanna jiray arraxiimna jiray kolka waxaad ogaataa taabicu ama wuxuu noqonayaa un caamilkiisu xaraf oo ku matbuuca u yahay hadduu xaraf ku camal falaya xaraf baa caamilu ah ama wuxuu noqonayaa un mudaaf oo kan uu taabica u yahay hadduu mudaaf ku camal falayo mudaafkii baa ku camal falaya waxaad ogaatay taabicun lilmaqfuud ma aha qayb mustaqil ah oo madax bannaan oo sideeda loo raadsanayo labada kale unbaa muhiima makfuudun bixarfin iyo makfuudun bimudaafin haddaba kaa dambe ee sheekhu ina yidhi makfuudun bilidaafa ina yiri qowlkaasi waa daciif makfuudun bilidaafa waa daciif waxa ka wanaagsan makfuudu bilmudaaf ayaa ka wanaagsan mudaafka ayaa lagu khafdinayaa in la yidhaah baabulmakfuudaati kuwa la khafdinaya baabkoogii weeyi oo min alasmaa'i asmaada ah almakfuudaatu kuwa la khafdinayaa halaaatun saddex weeyaan makfuudun mid la khafdinayo bilxarfi xaraf lagu khafdinayo iyo wa makfuudun mid la khafdinayo bilidaafati maxaa ka saxsan baynu nidhi bilmudaafi mudaafka mid lagu khafdinayo iyo wa taabicun mid taabicu ah lilmakfuudi makfuudka mid taabicu ah haddaba taabicun lilmakfuud markaan idhaa isna qeyb mustaqil oo madax bannaan ma aha ee ogow falmakfuudu ka la khafdinayo bilxarfi xarafka ka lagu khafdinayo huwa maa yukfadu waa la ka lagu khafdiyo bimin koob iyo labaatan xaraf ayaa jira oo xuruufuljar loo yaqaano oo iyagu ereyada khafdiya ama ereyada jira koob iyo labaatan xaraf oo iyagu wax khafdinaya ayaa jira koob iyo labaatankaa saddex baa loo qaybiyaa waa saddex toddobaad toddoba waxay jiraan jamiica alasmaa toddobana waxay jiraan ismiga daahirkaa ah oo qura toddobana ama waa samaaci iyo shaad ama waa luqo qabiil gaarihi ay leeyihiin saasaa loo qaybiyaa koob iyo labaatanka toddobada jeraya ismiga oo dhan daahir iyo damiir iyo mubham toddobada wax kasta jeraya buu inoo soo hormariyey waxaa kamida ereyga min ah hadaba min keligeed koob iyo labaatan macno ayay afcarabiga ku timaadaa ereyga min a ah marka afcarabiga aynu baadhayno macaanideeda koob iyo labaatan macno ayay leedahay oo laga soo heli karaa qur'aanka iyo axaadiidta iyo isticmaalka kalaamka carbeed waa min waxaa ka mida mintu inay ibtidaa'iyo tahay ibtidaa'i waa meelay wax ka bilaabanayaan haddaan idhaahdo imika maalan ji'tu min albeyt socodka iyo imaatinka waxaan ka soo bilaabay guriga ayay ka dhigan tahay waa ibtidaa'i oo waa meel ay wax ka bilaabanayaan ibtidahaasi hadduu makaani yahay waa mutafaq ibtidaa'i makaaniya inay noqoto laakiin ibtiduhu hadduu zamani yahay waa mukhtalaf laakiin waxaynu qaadanaynaa inay sax tahay oo ibtida zamaniyana way noqotaa ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi lamasjidun usisa calaa taqwa min awali yowmin min awali yowmin mintaasi waa ibtide zamaaniya weeyaan waa mas'alada laysku haysto inay jirto iyo inayna jirin aayaddaasaa lagu kala baxay aayaddaa qur'aanka ah ayaa lagu kala baxay oo ah ibtide zamaniya ayay aayaddaasi ku timid waa ibtide zamaniya ibtidaha makaanigiihi qur'aanka uu ka buuxaa subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraam min almasjid alxaraam markaynu eegno aayaddaa min almasjid alxaraam minta ku jirtaa waa ibtide makaaniya isagu aad buu u fara badan yahi oo lagama hadli karo mintu ibtidaa'iyo ayay noqotaa waxaa kalooy mintu noqotaa tabciidiyo oo halkeega ayaa ereyga bacdu ahi uu geli karaa waxaa ka mid a aayadda qur'aanka ah minhum man kallama allah minhum waxa kamida man baa kamida kalama allah ilaahay ula hadlay haddaba minhum taasi waa tabciidiya oo bacduhum kalamah kalama allah bay ka dhigan tahay waxaa kamida minta mid la yidhaahdo bayaaniyo ama bayaanuljinsi alladii baa halkeega usoo bata waa aayadda qur'aanka ah fajtanibuu ka dheeraada arrijsa qurunka oo min alawthaani hadaba min alawhaanida minta halkeega alladii baa usoo bata fajtanibuu ka dheeraada arrijsa rijsiga ka dheeraada alladii kaasoo alawthaan ah. a sanamyada ah waxaa ka inay mintu tacliil faa'iideyso tacliil waa oo sabab sida ba'doo kale ayay sabab sheegi waa aayadda qur'aanka ah yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum farahooga fii aadaanihim dhagaha ayay gelinayaan mina sawaaciqi danabyada dartood waa mina sawaaciqi mintaasi waa sababiyo ama tacliil bay faa'iideyneysaa waxaa ka mid a aayadda qur'aan in ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad qur'aana ku yidhi yaxfaduunahu min amri illaah yaxfaduunahu waxay ka ilaaliyaan min amrillaahi ilaahay amarkiisay ka ilaaliyaan ha odhan iska ilaali aayadda qur'aanka ha ku macnaynin yaxfaduunahu waxay ilaaliyaan min amri llaahi ilaahay amarkiisaay ka ilaaliyaan ilaahay wuxuu kugu amro in lagugu sameeyo yaa kaa ilaalin kara ma malag baa kaa ilaalin yaa kaa ilaalin bay kula tahay wuxuu ilaahay kuu qadaro waa cidna haddaba yaxfaduunahu waxay ka ilaaliyaan min amri llaahi ilaahay amarkiisa ha odhan waxaa tidhaha mintan bimacnaaba oo yaxfaduunahu way ilaaliyaan min amri llaahi ilaahay amarkiisay ku ilaaliyaan waa sababiyo bisababi amrillaah bay ku ilaalinayaan ayay u ilaalinayaan oo ilaahay baa amray mintu waxay noqotaa culimo derfiyo bimacnaa fi bay noqotaa waa aayadda qur'aanka ee ilaahay uu ku leeyahay idaa nuudiya marka loo dhawaaqo lisalaati salaada marka loo dhawaaqo min yowmi اljumucati maalinta jumcada ah a mintaasi waa maxay min yowmi اljumuca markaynu nidhaa waa bimacnaa fii waa fii yowmi اljumuca maalinta jumcada a ah dhexdeeda buu noqon aayadani waxay ku iman kartaa mintu waxay ku iman kartaa bimacnaa cinda waxaa ka mid a lan tugniya kafayn mayso canhum iyaga xaggooga amwaaluhum hantidooda walaa awlaaduhum iyo ubadkooguba min allaahi ay cinda allaahi ilaahay agtiisa maalkaaguna ilaahay agtiisa waxba kuu qaban maayo ubadkaaguna ilaahay agtiisa waxba kuu qaban maayo haddaba mintu way macaani badan tahay oo macaani aada iyo aad u tiro badan ilaa koob iyo labaatan macno ayaa laga soo heli karaa qur'aanka haddaynu baadhno ama axaadiista rasuulka haddaynu baadhno oo mintu ay ku imanayso falmakfuudu ka la khafdinayo bilxarfi xarafka ka lagu khafdinayaa huwa isagu maa yukfadu waa ka lagu khafdinayo bimin min baa lagu khafdin wa ilaa lafdiga ilaa ah ayaa lagu khafdin ilaadu intihaaulgaayo ayay noqotaa makaanina wuu noqon karaa zamaanina wuu noqon karaa hadduu makaani yahay waa aayadda qur'aanka ah subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa ilaadaa ila almasjid alaqsa ku jirtaa waa intihe makaaniya wey intihaau lgaaya oo makaaniya weeyi haddii zamaani ay tahayna waa aayadda kale ilaahay uu ku leeyahay uma atimu siyaama ila alleyl atimuu dhammaystira asiyaama soonka ila layli ilaa habeenka intaad ka gaadhaysiin ila leyli ilaadaasi waa intihe intihaau lgaayo oo zamaaniya weeyi ilaadu waxay ku timaadaa mararka qaar musaaxabo ayay faa'iideysaa oo musaaxabay noqotaa sida aayadda qur'aanka ah man ansaarii ayaa ii hiilinaya ilallaahi maca allaahi ilaahay maciisa yaa ii hiilinaya ilallah ay maca allaah ilaadu waxay noqotaa mararka qaar bimacnaa fii ayay noqotaa hal laka miyuu kuu sugnaaday ilaa an tazakaa ilaa intaad dahiirsamaysid ilaa an tazakaa fii an tazakaa weeyi war dahi ma kuu sugnaaday oo ma jeceshahay inaad dahirnaato oo xumo oo dhan aad ka aad wa can ayaa lagu khafdin kelmadda can ah cantu waxay faa'iideysaa mujaawazo mujaawasadu waa wax waxgudbaya oo wax ka dheeraanaya waa ashyaa kala yaacaysa baa la yidhah wax kala yaacaya baa loo yaqaanaa mujaawasada wa can lafdiga can ah ayay ku soo aroori cantuna waxay faa'iideysaa mujaawazo basriyiintu inta badan macnaha can ah mujaawasadaasay ku egaysteen mujaawazaduna waa bucdu shayin can ilmajruuri bihaa bisababi masderi lficli waxaa la yidhaahdaa waa inuu shayga canta ka horeeyaa ka cararayo waxa canta ka dambeeya cantaka ka horeeya ayaa ka cararaya cantaka ka dambeeya ayuu ka cararaya sababtuna waxa weeyaan mujaawazo ayay noqonaysaayoo masderka ayaa sabab u ah waxaan odhanayaa ramaytu sahma can ilqawsi ayaan odhan ramaytu waxaan ganay ama aan riday asahma fallaadha ayaan riday canilqawsi qaansada ayaan ka riday haddaba canilqawsidaa canta waxa ka horeeyaa waa sahmiga oo fallaadha ah fallaadha ayaa ka cararaysa waxa canta ka dambeeya oo qaansada ah sababtuna waa masderka ramyiga ah cantu waxa kale faa'iideysaa bimacnaa calaa sida aayadda qur'aanka ah fainamaa yabkhalu can nafsihi fainamaa yabkhalu wuu bakaylayaa can nafsihi naftiisa ayuu ka bakaylaya ay calaa nafsihi weeye cantu waxay noqotaa mararka qaar bimacnaa min aayadda qur'aanka ah wa huwa ilaahay alladii ka weeyaan yaqbalu towbata towbada ka aqbala can cibaadihi waa min cibaadihi baa looga jeedaa markaa cantu macaanidaasay ku timaadaa waxaa kalooy noqotaa cantu bimacnaa bacdu bacduna way noqotaa latarkabunna dabaqan can dabaqin ay bacda dabaqin buu ilaahay leeyahay wa calaa kelmadda calaayabaa iyaduna xuruufuljarka ku jirta calaa calaadu haddaba culima markay xuruufuljarka inoogu soo biirto calaadu waxay noqonaysaa isticle ayay noqotaa xisi iyo macnawi kuu dooni ha ahaado ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi wa calayha wa cala alfulki tuxmaluun wa calayhaa iyada dusheeda iyo wa cala alfulki doonida ama doonyaha dushooda ayaa tuxmaluuna laydinku qaadaa haddii isticluhu uu macnawi yahay waa tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin oo kale rasuul rasuul laga fadilay ma rasuul rasuul ku dul fadhiya ayaad arki kartaa waa maya jawaabtu waa isticlihii oo macnawiya aayaddan kale wa calayha wa cala alfulkina waa isticlihii oo xisiya waxaa kalay calaadu ku timaadaa oo mararka qaar ay bimacnaa maca ayay ku timaadaa maca ayay la macno tahay aayadda qur'aanka ah wa aata almaala maalka ayuu bixiyey calaa xubbihi maca xubbihi isagoo jecel calaadaasi waa bimacnaa maca waxay ku timaadaa mararka qaar calaadu bimacnaa fii bay ku timaadaa watabacuu waxay raaceen maa tatlu shayaadiinu shayaadiintu waxa ay akhriyayaan calaa mulki sulaymaan fii mulki sulaymaan sulaymaan boqortooyadiisa dhexdiisii waxay ku timaadaa mararka qaar tacliil iyo sabab welitukabiru llaha ilaahay si aad ugu kibaaratiin ama aad u weynaysiin calaa maa hadaakum liajli maa hadaakum hanuuninta uu idin hanuuniyey dartii waa calaada mararka qaar calaadu waxay ku timaadaa alistidraag waa wax wax laga soo reebayo khabar bay dhacdaayo wa taxqiiqu baa ka horaysa waa gabayaaga sharaxeennu qorayo bogga afar boqol iyo lix ayuu ku qorayaa laba bayd oo calaadii ay istidraag faa'iideynayso istidraagay calaa an baa inta badan loo isticmaalaa bikullin tadaawaynaa falam yashfi maa binaa calaa ana qurba daari khayru min albucdi calaa ana qurba daari laysa binaaficiin idaa kaana man tahwaahu laysa bidiwudiin carabtu waxay yidhaahdeen qofka aad jeceshahay inaad ka dheeraataana waa dhib inaad u dhawaataana waa dhib haddaad u dhawaato qofka aad jeceshahay waad isnacdiin haddaad ka dheeraatana cadaab baad ku jiraysaayoo nin dhibaataysan un baad ahaanaysaayoo wuxuun tabaya ayaad ahaanaysaa kolkaa inaad ka dheeraato iyo inaad u dhawaato labada midna lama awoodi kara bay dhahen qofka aad jeceshahay hawna dhawaan ila waad nici doontaaye hana ka dheeraan bay carabtu odhan jirtay qofka aad jeceshahay maxaad samayni talo markaa gabayaaganaa jawaabay oo wuxuu yidhi bikullin mid kaste waa labadan arrimood ee la diidaya ha u dhowaaniyo haka dheeraanta bikullin mid kaste tadaaweyna waanu isku daweynay markii xanuunkaa jacaylku uu nagu dhacay mid kaste waanu isku daweynay buuhi mar waxaanu isnidhi malaha in laga fogaado weeyaane ka fogaada marna waxaanu isnidhi buuhi malaha waa in loo dhawaade u dhowaada bikullin mid kaste tadaaweyna waanu isku daweynay falam yashfi ma bogsiinin maa binaa wixii anaga nagu sugnaa maa kii binaa anaga nagu sugnaa wixii nagu sugnaa haba yaraade e wuxuu bogsiiyey ma jirto calaa ana qurba daar waa istidraag waxba nama bogsiintii ayuu wax ka soo reebaya calaadani istidraag bay faa'iideynaysaa waa laakin oo kale markaa calaa ana qurba daar laakina qurba daar daartaadu inay u dhawaato qofka aad jeceshahay khayrun way ka wanaagsan tahay min albucdi inaad ka fogaato waxaanu ogaanay buu yidhi inaad u dhawaato qofka aad jeceshahay ayaa ka wanaagsan inaad ka dheeraato halkaa markuu intaa istidraag la yimid ayuu istidraagii haddana istidraag kale kale sii yimid calaa ana qurba daari gurigaaga oo u dhawaada qofka aad jeceshahay laysa binaaficin waxba ku anfici maayo oo waxba kuu qaban maayo idaa kaana markuu yahay man tahwaahu ka aad jeceshahay laysa bidii wuddin kalgacayl midan kuu haynin haddaad u dhowaato qof ku jeclayn dhawidaasi waxba kuu faa'iideyn mayse taa ogow ku yidhi wa fii kelmadda fii a oo kaleba weeye ereyga fiiihi isna wuxuu faa'iideeyaa horta waa xaraf jaar oo ismiga majruur buu ka dhigan wuxuu faa'iideeyaa darfiyo ama makaaniye ha ahaato ama zamaaniye ha ahaato labaduba waxay ku kulmeen aayaddan qur'aanka ah gulibad waxaa la jebiyey aruumu reer galbeedkii fii adna alardi dhul fog baa lagu dhexdiisa lagu jebiyey waa fi adna alardi ereygaa haddaba fii ihi waa darfiya makaaniya weeyaan haddaad aayaddaa sii akrido waxaa ka mid a wahum min bacdi galabihim sayaglibuun fii bidci siniin fii bidci siniintuna fiidaasi waa darfiya zamaniya fii adna alardina waa darfiya makaaniya haddaba fiidu dhex bay faa'iideysaa waxa aad ku dhex jiraysaa ama makaan iyo meel ha ahaado ama zamaan iyo meel ha ahaado kuudooni ha ahaado iidu mararka qaar fiidu waxay ku timaadaa bimacnaa calaa oo calaa bay ku iman oo dul bay faa'iideysaa fiidu dhexba ma faa'iideyneyso aayadda qur'aanka abaa ah ka mida markuu fircoon u hanjabayey suxaradii wuxuu ku yidhi wala usalibanakum waan dhaartay o waan idin wada deldeli fi juduuci nakli timirta gunteeda ayaan idinku deldeli doonaa buu yidhi hadaba marka qofka la deldelayo gunta geedka lagu deldelayo ma gudihii ma dhexdiisaa lagu deldelaa mise geedka dushiisa ma dushaa lagu xidhaa mise gudihiisaa lagu xidhxidhaa waa dushaa lagu xidhaa kolkaa fii juduuci nakli waa bimacnaa calaa juduuci nakli weeyi timirta gunteeda dusheedaan idinku xidhxidhi doonaa ama aan idinku deldeli doonaa walbaau ba'da ayaa kamida ba'da bacdu waxaynu ognahay inay sababiyo noqoto oo sababiyo ay tahay inay tacadiyo faa'iidaysana waan ognahay tacdiyo tacdiyada ilaahay baa yidhi dahaba allaahu alle ayaa la tegey binuurihim nuurkiibuu ilaahay kala tegey waa tacdiya markaas oo kale sababiyo hadday tahayna waa fa bidulmin min aladiina haaduu oo kale ta ku ayay noqonaysaa fa bidulmin oo kale zaa'idana way noqotaa sida asmic bihim asmic bihim iyo kafaa billaahi oo kale ta ku jirta ayay noqoni walaamu laamkii ayaa isna kamida oo laamkana waa lagu jerayaa walaami laamkii baa lagu jeri laamku haddaba mulki buu faa'iideeyaa sida lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi oo kale ereyga lilaahi allahi waa majruur laamkan ka horeeyaa jeray mulki buuna faa'iideynaya lilaahi ilaahay buu u sugnaaday maa fi samaawaati wamaa fi lardi ikhtisaasna wuu faa'iideeyaa oo shibhu lmulkiya sida aljannatu lilmu'miniin mu'miniintu jannada ma lehee jannada ilaahay baa leh laakiin mu'miniintu ikhtisaas bay ku leeyihin waa halkoogiyo way galaan mararka qaar tacliil buu laamku faa'iideeyaa sida khalaqa lakum oo kale mararka gaar bayaanulxikme wax la yidhaah buu faa'iideeyaa sida wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun inay caabudaan mooye wax kale umaan abuurin mararka qaar wuxuu faa'iideeyaa tawkiidu nafyi sida laamuljuxuuda laamtii loo yaqaanay mararka qaarna bimacnaa ilaa buu ku yimaadaa sida kullun yajri liajalin oo kale mararka qaarna calaa buu la macno yahay sida aayadda qur'aanka ah liladqaan ey cala aladqaan oo kale wey garhgarh bay u dhacayaan mararka qaarna calaabay la macno noqotaayo waa taa hadda aynu tilmaanay oo calaabay la macno tahay mararka qaarna fii bay la macno tahay laa yujaliiha liwaqtiha waa fii waqtiha ilaa huwa walkaafi kaafkaa lagu jerayaa tashbiih buu kaafku faa'iideeyaa waxaad odhanaysaa kaafka markaa tashbiihiisa aynu doonayno ana ka shamsi fi diyaai baad odhan ana ka shamsi fi diyaai ama kallulu lulu ilmaknuun oo kale tacliilna wuu faa'iideeyaa kamaa arsalnaa fiikum rasuulan oo kale kamaa arsalnaa diridayada oo kale dartii fiikum dhexdiinna aan usoo dirnay rasuulan rasuul wa xataa kelmadda xataa aba iyaduna jeraysa ree hudayl waxayba u akriyaan xataada xadeeday cayn u akriyaan cataa bay yidhaahdeen cataa cataa bay yidhahdeen ree iyo xataa laakiin cataada inta badan aad looma isticmaale iska ilaali haddii cataa la isticmaalo ficil buu noqdaa maadiya oo xadguduba ayuu noqdaa salaamu nabadgelyo weeyihiyo iyadu xataa malaci اlfajri ilaa intuu waagu ka beryayo waa xataa malaci اlfajri xataa intihaauulgaaya ayay faa'iidaysay walwaawi wowga ayaa lagu jerayaa waa wanajmi idaa hawaa oo kale ama walmursalaati curfan oo kale ama wasamaai daati lburuuj aayadahaas oo kale wataa'i ta'da ayaa lagu jerayaa sida aayadda qur'aanka ah watallaahi laakiidanna asnaamakum tallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laakiidanna asnaamakum sanamyadiinaan burburin tallaahi allahidaa waxaa jeraya ta'dan ka horaysa wa ruba ayaa lagu jerayaa ruba ruba ayaa lagu jeri waxaad odhanaysaa ruba rajulin kariimin laqiituhu ruba wana ruba rajulin nin badanaa ninka oo kariimin wanaagsan laqiituhu intaan la kulmay laakiin rubada haddii maa lagu daro oo ruba maa loogu dhawaaqo ficilka ayay geli sida aayadda kale ilaahay uu ku yidhi rubamaa yawadu aladiina kafaruu wa mud kelmadda mud amiimka waa la godaa in yar baa la arkay kii oo la kasrinayo mid la leeyahay iyo wa mundu kelmadda mundua ah. zamaanuun bay galaanba mud iyo mundu zamaan oo qura ayay jirayaan zamaankaasina mustaqbal ma noqdo waa inuu zamaanku maadi yahay ama xaal yahay wax hadda jooga oo hadda dhacaya ama wax maxaanku yidhaha tegey ayay gelayaan inta faraha badanna zaman tegey bay mud iyo mundu galaan waajibse ma aha sida ragga qaarkood yidhaahdeen zaman maadiya unbay jiraan zamanku maadina wuu noqon xaalna wuu noqon laakiin mustaqbal ma noqdo sidaa darteed saban tegey mudiyo mundu waad ku jeri bimacnaa min bay markaa noqonayaan mintii ibtidaa'iyada ahayd zaman hadda joogana waad ku jeri bimacnaa fii bay noqonayaan fiidii darfiyada ahayd laakiin ma banaano oo lama ogola in lagu jiro zaman mustaqbala oo soo socda sina uma banaana wa rubo oo kale ayaa lagu jeri wa mud iyo wa mundu oo kale ayaa lagu jeri mud iyo munduna waa lagu jerayaa sida inoo muuqata mud iyo mundu ayaa lagu jeri doona iyagana fa sabcatu toddobada aluulaa ugu horaysa toddobada ugu horaysa marka la tirinayo tajuru waxay toddobadaasi jeraysaa addaahira ismiga daahirka ah iyo walmudmara ismiga damiirka ah labadaba way jeri ismiga daahirka ana way jeri ismiga damiirka ana way jeri labadaba way jeraysaa fa sabcatu toddobada aluulaa ugu horaysaa tajuru way jeri adaahira ismiga daahirka ah iyo walmudmara ismiga damiirka ah labadaba ha jerto sida aayadda qur'aanka ah wa minka wa min nuuxin oo kale hadda minkadaasi kaaf bay jirtay mintaasi kaafka ayay jirtay minka ah wa min nuuxin mintan dambana nuux bay jirtay oo ismi daahira ah ismiga mubhamkiina daahirka inuu ku jiraa sida aayadda kale ilaahay uu ku yidhi ilallaahi marjicukum xagga alle unbaa laydiin celin doonaa ilaadaasi yay jirtay ismi daahira oo allaahi ah aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi ilayhi marjicukum jamiica ilaahay xaggiisa unbaa dhammaantiin laydiin celin ilayhi halkaa ilaadaas iyay jirtay hada ayay jirtay ilayhi ku jirta oo damiir ah latarkabunna waxaad iskaga tegaysiin dabaqan xaalo oo can dabaqin xaalo ka dambaysa cantaas iyay jirtay dabaqin oo ismi daahira ah radia allaahu allah ka raali noqday canhum saxaabada xaggooga wa raduu way ka raali noqdeen canhu isagu iyaguna ilaahay canhum taas iyay jirtay damiirka ayay jirtay hum anhuduna waa sidoo kale damiirka uunbay jirtay wa calayhaa dusheeda iyo wa cala alfulki doonida dusheedaa tuxmaluuna laydinku qaadaya calayhaa calaadaas yay jirtay haadaas oo damiira cala alfulki calaadan dambe yay jirtay alfulki oo ismi daahira ah wa fi lardi waxaa ku sugan aayaatun aayado fiidaas yay jirtay alardi oo ismi daahira ah wa fiihaa waxa ku dhex jiro jannada maa tashtahiihi waxay xiisayso alanfusu nafuhu waxay xiiseeyaan jannada wax kastaoo la xiiseeyo ayaa laga helayaa jannada wax kaste oo la xiiseeyo ayaa yaalla haddaba fii haada fiidaniyay jirtay haadaayoo damiire ayay jirtay aamanuu waxay rumeeyeen bilaahi ilaahay ayay rumeeyeen bilaahi ba'daas iyay jirtay allaahi ayay jirtay aamanuu bihi way rumeeyeen aamanuu bihi bihida ba'daas iyay jirtay damiirka ayay jirtay erey kasta laba jeer baa la soo celinaya kii oo mar ismi daahira jiraya marna isagoo damiir jiraya lilaahi alle ayuu usugnaaday sugnaaday maa fi samaawaati samaawaadka ka ku dhex jira laamkaasi yuu jiray lilaahi ku jiraa ismi daahira oo allaahi ah lahu ilaahay buu u sugnaaday maa fi samaawaati samaawaadka ka ku dhex jira lahu laamkaasi yuu jiray haadan damiirka ah oo waa mebniyo fii maxalli jarin buu ka dhigtay wasabcatu toddobada alakhiiratu ugu dambeeya toddobada ugu dambaysaana takhtasu waxay ku khaas tahay bidaahiri ismi daahira ayay ku khaas tahay toddobada ugu dambaysaa ismi daahira ayay ku khaas tahay buu sheekhu yidhi wa sabcatu toddobada alakhiiratu ugu dambaysaa takhtasu waxay ku khaas tahay bidaahiri ismiga daahirka damiirka waa ka mamnuuc kaafka markaan soo qaato kaafka kal bedri ku jira damiir ma jiro oo maxaa loo j kaafku damiir u jeri waaye damiirka kaaf baa kamid oo la nacay laba kaaf oo isku xiga hadda minka saw mintu kaafkaa ma jirayn minka bal haddaad kaaf darto muxuu noqon lahaa kaka buu noqon lahaa kaka hadalkii wax lagu dhawaaqi karaya ma kaka ilain min marka kaaf lagu daro minka weeyaan haddii kaaf lagu darona kaka buu noqonaya oo kaafka laga daaya damiirada kolkaa damiiradiioo dhan kaafka waa laga daayey wa sabcatu toddobada alakhiiratu ugu dambaysaa takhtasu waxay ku khaas noqon bidaahiri ismi daahira ayay ku khaas noqon oo ismi daahira bay gelaysaa walaa tadkhulu geli mayso cala lmudmari damiir geli mayso damiirka waa ka mamnuuc laakiin ama ismigaasi ismigii daahirka ahaa ee caadiga ahaa ha ahaado ama ismigii mubhamka ahaa ha ahaado fa minhaa waxaa ka tirsan maa mid baa ka tirsan laa yakhtasu aan ku khaas ahayn biaahirin ismi daahira bicaynihi caynti waxaa jira ismiga daahirka ah dhammaantii mid wada gala oo ismi daahiroo gaaraba aan ku khaas ahayn waa saddex wahuwa lkaafu waa kaafka wa xataa waa xataa walwaaw waa wowga dhaarta saddexdaasi ismi kastoo daahira way gelayaan ka muxamedin ba ad odhan ka caliyin ba ad odhan ka rajulin ba ad odhan wax allo waxaa doonto ee ismi daahira kaafka ku darso damiiradunka ilaali ka haadaa ba ad ismiga mubhamka ismu ishaariya ismiga mawsul maanta jiraan xataaduna waa la mid wowga dhaartu waa lamid oo wallaahi baad odhan waladiina waad odhan aayadda qur'aanka ah soo qaatay matnigu aayadda in yar buu ka soo qaataye inuu aayada dhammaystira bay ahayd waxay ahayd faida inshaqat samaau samadu markay dildilaacdo oo fa kaanad ay noqoto wardatan ubax oo kale ka dihaani aad mooddo harag ama idiin cas oo kale ka dihaanidaasaan ujeedaa kaafka ka ku jiraa ismi daahira ayuu galay waxaad odhani zaydun zayd kalasadi waa libaaxo libaaxoo kale kaafkaasi asad buu galay waqad tadkhulu way gelaysaa kaaftu cala damiiri damiir ayay geli fii daruurati shicri shicirka daruuradiisa dartii bayna u geli waxaa dhici kara buu ku leeyahay kaafka in lagu arko iyadoo damiir gelaysa oo laakiin daruuratu shicir uun ayaa la ogol yahaye si kale looma ogole buu ku yidhi wanaxwu xataa malaci lfajri oo kale weeye xataadiina waxay jirtay malaci oo ismi daahira ah wa qowlihim hadalkooga oo kale weeye akaltu waxaan cunay asamakata kalluunkii ayaan cunay xataa ra'sihaa ilaa madaxeegii biljari marka la jaro wanaxw wallaahi baan ku dhaartay iyo waraxmaani allaha raxmaanka ah baan ku dhaartay wa minhaa waxaa ka mida qeybtan ismiga daahirka uun jeraysaa maa yakhtasu mid khaas ku ah bilaahi lafdiga allaah ah iyo wa rabbi lafdiga rabbi ah mudaafan kiioo loo idaafeeyey lilkacbati kacbada kiioo loo idaafeeyey rabbiyoo kacbada loo idaafeeyey ama lafdiga allah ah oo qura ayuu jerayaa ow amase liyaa-i lmutakalimi yaa-ulmutakalim wa huwa taa waa ta'da ta'daasi waxay jeraysaa rabbi allah bay jeri ama rabbi oo kacbe loo idaafeeyey bay jeri ama rabbi oo yaa-ulmutakalim loo idaafeeyey bay jeri wa minhaa waxaa ka tirsan maa yakhtasu mid khaas ku ah billaahi lafdiga allah a ah mid khaas ku ah wa rabbi lafdiga rabbi a ah mid khaas ku ah mudaafan kii oo la idaafaynayo lilkacbati kacbada loo idaafaynayo oo laleeta rabbi lkacba o amase liyaa'ilmutakalimi loo idaafaynayo yaaulmutakalim ood odhanayso ta rabbi aad odhanayso wa huwa ta waa tadii naw tallaahi baad odhan ilaahay baan ku dhaartay ta rabbilkacba baad odhan kacbada rabbigey baan ku dhaartay wa ta rabbi baad odhan rabbigay baan ku dhaartay baad odhan wanadura waxaa naadiroobay oo aad iyo aad u yar waxaa naadir laga soo qaaday inuu yahay wanadura waxaa naadiroobay ta raxmaani baa naadiroobay taada oo raxmaan jaraysa wa ta xayaatika ayaa naadirowday taada oo xayaatoo nolosha jaraysa halkaa waxaynu kaga soo baxnay ismiga daahirkaa ah wax gaar u ah oo lasii qeybqeybiyey wa minhaa waxa ka tirsan maa yakhtasu mid khaas ku ah bizamaani zamaan wa huwa isagu mundu weeyi iyo wamud weeyi sida naxwi maa ra'aytuhu maanan arag mundu yowmi ljumucati jumcada laga soo bilaabo maa ra'aytuhu maanan arag mundu yowmi ljumucati jumcaha laga soo bilaabo hadda iminka zamaan unbay mundu iyo mud u gaar yihiin zamaanku welibana mustaqbal ma noqon kara baynu nidhi hadduu maadi yahay sida tusaalahan waa bimacnaa min ow mud yowmayni laba maalmood laga bilaabo waa bimacnaa min zamaan unbay mud iyo mundu ku gaar yihiin wa minhaa waxaa ka tirsan maa mid khaas ku aaliban sida aalibkaa ah. sida aalibkaa ah, mid nakirada un gashay ayaa jirta wa huwa kaasi ruba weeyi kelmada rubiihi nakir unbay gashay af carabiga naxu ruba rajulin nin badanaa fi daari daartan ku dhex sugani waa ruba rajulin laakiin ma odhan kartid ruba muxamedin waa mamnuuc waqad tadkhulu rubadu inay gasho ayaa la arkaa calaa damiiri ghaa'ibin mid maqan damiirkii oo mulaazimin laazimaya lilifraadi ifraadka iyo wa tadkiiri tadkiirka iyo wa tafsiiri tafsiir in lagu fasiro bitamyiizin tamyiiz lagu fasiro tamyiizka oo bacdahu ka dambeeya oo mudaabiqin ku waafaqsan lilmacnaa macnaha wuxuu ku yidhi rubadu waxa laga yaabaa inay damiir gasho laakiin shuruudda uu damiirku leeyahay eeg kow waa inuu damiir yahay laba waa inuu damiirulqaa'ib yahay mid maqan damiirkii saddex waa inuu mulaazim lilifraad yahay mufrad waa inuu laazimo afar waa inuu mulaazimu litadkiir yahay mid labnimada laazimaya shan waa inuu yahay mulaazimu litafsiir mid laazimaya in la fasiro oo tamyiiz lagu fasiro lix waa inuu tamyiizku ka dambeeyo kama hormari karayo toddoba waa inuu tamyiizku mudaabiqu lilmacna yahay iyo damiirku waa inay mudaabaqaynayaan toddobadaa shardi marka tamyiizka damiirka laga helo toddobadaa shardi damiirka laga helay waxa dhici kara in ruba lagu jiro naxwu qawlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi rubahu fitya uu yihi ama rubahu fatan wuxuu inoo sheegayaa halkaa bal hadda u fiirso wuxuu ishaarayaa rubahu fityatan markuu yidhi rubahu fityatan gabay buu ishaarayaa sharaxeenna hoosta ku qoray afar boqol koob labaatan ayuu sharaxeennu ku qoraya haddaan isku eh, iswaafaqsannahay xagga dabcadda ربه فيتية دعوت إلى ما يورث الماجد دائبا فأجابوا فاعلات مستفعلون فاعلات فاعلات مستفعلون فاعلات وحري ربه بدنا فتية إنما أبدنا dacawtu intaan u yeedhay ilaa maa shay an ugu yeedhay shayga oo yuurisu dhaxalsiinaya almajda sharaf dhaxal siinaya daa'iman si joogto ah oo fa ajaabuu ay ajiibeen alla maxaan inan dhallinyar ah wax sharaftiisu ku jirto aan ugu baaqay maxalu shaahidkeennu waa rubahu fityatan ereygaa rubahu a weeyaan haddaba rubadii damiir bay gashay kow damiirkii shardiga koobaad u wataayo waa damiir shardiga labaad wuu sitaayo waa haa'ib shardiga saddexaad uu sitaayo mulaazimu lilifraad rubahu ah mufrad shardiga afraad uu sitaayo waa atadkiir rubahu shardigii shanaad uu sitaayo waxaa lagu fasiray tamyiiska fityo <coughs> shardiga lixaad buu sitaayo waa inay tamyiiskani ay iswaafaqaan xagga macnaha macnaha ayay iska waafaqayaan oo rubow tamyiiska fatan lama odhan laakiin fityatan baa la yidhi waayo waxa loo dhawaaqaya ayaa jamac iska ah, jamac baa loo dhawaaqaya ilayn damiirka ruba la geliyo lafdigiisana mufrad baa laga dhigaa macnihiisuna jamac buu noqon karaa rubahu fityatan dacawtu ilaa maa yuuriu lmaajda daa'iban faajaabuu rubahu badanaa fityatan inama u badanaa dacawtu intaan u baaqay ilaa maa shay an ugu baaqay shayga oo yuuriu dhaxal siinaya almajda sharaf dhaxal siinaya daa'iban si joogta ah oo fa ajaabuu ay i ajiibeen waqad tuxdafu rubada in la xadfo ayaa la arkaa culimo waqad tuxdafu in la xadfo ayaa la arkaa ruba kelmadda rubaa in la xadfo ayaa la arkaa ruba waa la xadfi wa yabqaa waxa soo hadhaya camaluhaa camalkeegii ayaa soo hadhaya bacdal waawi wowda dabadeed ragga qaarkood waxay moodeen wowgani inuu jarayo ereyga oo ruba ayaa jeraysa ajruumigaa kamid aha reegii yihi ruba wax jiraya war ruba waxba ma jeraye rubada xadfan ayaa jeraysa waa bacd alwaaw iyo bacd alfaa iyo bacda bal saddexdaa meelood inta rubada la xadfo ayuu haddana camalkeegii soo hadhayaa ka qawlihi gabayaaga qawlkiisa oo kaleba weeyi nin gabayaa ayaa gabay tiriyey wuxuu yidhi walayli kamawji اlbaxri arkhaa suduulahu calaya bianwaaci lhumuumi liyabtali waa imruulqays ninkii la odhan jiray weeye imruulqays ayaa hadlaya gebaygiisa mucallaqada ku jira afar qaybood baa laga dhigaa waa qaybta uu kaga hadlayo wasfu leylka uu ka laazimayo ashajaaca wاljara'a qaybtani waa qaybta wasfuleylka uu kaga hadlayo habeen buu tilmaamaya nolosha carbeed saxaare maadaamay ku noolaayeen markay indhaha kala furaan cirkuun bay arki jireen ilain guryaheennan dabaqyada amayna geli jirine ardaayo iyo banaan bay seexan jireen markay indhaha kala furaan ay cirka arkaan gabayadooda ugu badani cirka iyo xidigaha ayay ku saabsan yihiin ilain wixii ugu badnaayay arkayeenba ayaa iyaga ahaaye kolka waxaa jira habeenka waxay kaga hadlaan ninba ninkuu ka geesisan yahay ayaa la yidhaahdaa habeenkiibuu socdaayuu lugeeyaa walaylin habeen badana habeenka oo ka mawjil mawjilbaxri badda mawjadeeda oo kala ah alla badana habeen badda mawjadeeda oo kale ah badda mawjadeeda oo kalea ah. ninkan ah waa nin carbeed habeen khatar ahaabuu inooga sheekaynayaa habeen khatar ahaa ayuu inooga she adu haddaad aabbaha la sheekaysato habeen khatara wuu kaaga sheekayn karaa habeen khatara ama halisa oo aabbahaa soo maray ama adeerkaa soo maray ama abtigaa soo maray ama saaxiibkaa soo maray waa lagaaga sheekayn karaa waa xaqiiqo weeyaan habeen halis ah in lagaaga sheekeeyo waa wa way dhacdaa sagaal iyo sagaashankii baan oday soomaaliyeed baan isa soo raacnay maalin markaa gaadhaan soo wada fuullay askari buu ahaan jiray xuduudda kenya ayuu joogay wuxuu yidhi anigoo askariga ayaan go'aansaday buu yidhi inaan ciidamada ka goosto waxaan iibsaday buu yidhi toosh tooshashka ugu waaweyna markaan ciidankii ka goostay ayaan tuulo yar tegey buu yidhi tuuladan inaan ka baxaan doonayaa dadkii tuuladu way soo eegeen way arkeen inaan baxayo markay arkeen kelidayna aan ahay hubna aanan sida nin bay ila hadleen buu yidhi waxay ku yidhahdeen bu yhi miyaad waalan tahay waan aamusayo waxaan ku yidhi buu yidhi markii iigu dambeysay waan miyir qabay hadda isgaran maayo si aan ahaye laakiin markii iigu dambeysay waan miyir qabay aan ku idhi buu yidhi waxay gu yidhahdeen bu yidhi haddaadan waalayn noqo oo tuulada ku noqo halkan aad caawa doonayso inaad marto maalintii libaaxu ma sii daayo dadka mara aniga meel baa ii muuqata bu yidhi waan iska diiday bu yidhi nimankiioo hadalkoogii maanan arag maanan raacin waan iska socday bu yidhi cabbaar markaan socday ayuu gobolkii dhacay bu yidhi salaadii makrib baan tukaday bu yidhi salaaddii makrib markaan tukaday laakiin iftiinkii makribka uu weli jiro ayaan maqlay bu yidhi sanqadhiga dambaysa markaasaan fahmay buu yidhi inuu yahay wixii la sheegayey hub ma sito toosh baan sitaa buu yidhi bahalkani dharaarta cad buu dadka cunaa waa keliday miciin kale ma haysto markaa gacmahaan taagay buuhi ilaahay ayaan isidhi buui aggiisa u baxsay ilaahay baan ku dayacaynine markaan gacmaha taagay ayaan iska socday buuhi abbaar markaan socday wadadii geed yar baa igaga soo horbaxay buuhi dhagax weyn baan haystaa buu yidhi waxaan ku fikiray buui geedka yar niyow libaax waa kii laodhan jiray uu isgaabiyaaye ma dhici kartaa inuu geedka yar isdaba gaabinayo waxaan is idhi horta geedka hadul bixine bal dhagaxa ku dhufo guntii ka sokaysay baan dhagaxii ku dhuftay buui bahalkiibaa ka hoos booday buui islayn anigu iigu jiray buui uu ka hoos booday buui waan arkaa bui inaan kolkaa caawa aan xero galay baan arkaa buui dayixii baa soo baxay buui intii libaaxa aan ishaysanay ayuu dayixii soo baxo oo xoogaa iftiin ayay ii noqotay buui waxaan arkaa bu yidhi wax cad ood moodo neef loa oo dhinacan bidixda iga socda haddana xagga horu iga dhaafayo dhinacan midigtu iga socdaa bui wa iska kay garab socdaa bu yidhi wuxuu wixii caddaa iska kay garab socdaba anna waxaana ogaaday bui inaan gacan galay in la cunay baan ogaaday buu yidhi ilaahay baan laakiin baryayaa banaan cad baan ku soo baxay buu yidhi banaan cad kayntii intaan ka soo baxay ayaan banaan cad ku soo baxay buu yidhi oo dee aan geed lahayn bahalkii caddaabaa iga soo garab baxay buu yidhi halkaa markii hore bu iga yar iska kay qarqarinaye toos bu halkaa iga soo gala baxay bu markuu banaankii ka soo baxay bu orod isdhigo horu ii dhaafay bu oh, kintii ka horreysay buu galay anuu waxaan is yidhi bu halkan ha kugu cunee halkan ha dhaafin baan is yidhi banaankan banaankii baan iska fadhiistay bu yidhi waxoogaa soddon daqiiqa ah soddon minid markuu iga maqnaayeen keliday banaankii fadhiyey ayaan isagoo cabaadaya ayuu halkaa igaga soo baxay bu waa libaax u cabaadaya laydhkii baan ku qabtay buui miyuu iga joogsadaa siigo xataa dhiig anu meeluu ka keenay ma garanaya buui dhiig ba indhaha ayuu iiga buuxiyey buui annagoo ishaysano intaa isku jirna oon ana tooshkun sidaada ku hayo buui isna uu saa igu yahay ayay ayay igu soo baxeen buu niman safara oo tobaneeye nin ah oo geel wata oo nin dhaawaca site oo xalay uu ka soo dhaawacay neefna uu ka cunay buui geelan ay wataa ninna uu ka soo dhaawacay nimankii buu ilaahay igaga igaga badbaadiyey buui halkii de ma horaan u soconayaa dib uma socona iyagii halkay tegayeenay ku socdeen ayaanula soo laabtay buu yidhi haddaba ninkan carbeed gabaygan uu inooga warramayu beytka inoogu sheegayo waa habeen khatara oo soo maray sida odaygaa soomaaliyeed habeenku iga warramayo kale haddaba haddaynu inagu u fiirsanno habeenada ina maray habeenno badan oo khatar ah waynu heli karnaa oo nolosheenna aynu soo marnay ama ina soo maray walaylin habeen badana habeenka oo ka mawjil mawjilbaxri badda mawjadeeda oo kale ah habeenka oo arkhaa sii daayey suduulahu daahiyadiisii calaya aniga dushayda liyebteliya si uu ii imtixaano bianwaacilhumuumi murugada noocyadeeda si uu igu imtixaano murugadu noocyo kala duwan oo fara badan ayay leedahay murugada noocyadeedii ayuu habeenku igu imtixaanayaa buu yidhi ninkani haddaba aabbihii baa la dilay markuu yaraa aabihii wuu eriyey oo wuxuu yidhi war teg buu yidhi carabtu waxay odhan jireen inanka iskoriskaa ah ayaa dadka wax la qaybsada bay odhan jireen aabo kasta oo doonaya inankiisu inuu noqdo inan muuqda nolosha iskoriska ah kusoo noolow buu odhan jiray anigu kubiilin maayo buu odhan jiray orodoo iskoris noqo adigu isa soo kori buu odhan jiray ninkaasaa muuqda ayay carabtu odhan jireen inanka yar markuu yaraa aabihi wuxuu yidhi orodoo iskoris noqo aabihi boqor buu ahaa wuxuu yidhi haddaan anigu kubiiliyood aniga ila noolaato dee nolol eh, eh, adduunka waa magac ku yeelan maysid buu yidhi laakiin orodoo adigu iskoris noqo inankii yaraan eh, wuxuu galay dee miyiga carbeed buu iska galay waa inankan markuu weynaaday baa aabbihii la dilay aabbihii wuxuu soo diray aaga buu soo diray inanka geeridayda ka naxa u dhiiba uu yidhi inankana loo sheegay aabbihii in la dilay marka intuu aamusay ayuu yidhi dayacanii sagiiran waxamalanii damahu kabiiran buu yidhi mahmaahda ah. markaan yaraana wuu idayacay oo waa kii idayriyey i eriyey markaan weynaadayna dhiiggiisiibuu ii xambaariyo iisoo aar buu ileeyahay buu yidhi wuu aamusay oo intuu cabbaar foorarsaday buu yidhi alyawma khamrun wagadan amrun maanta khamriga cab berrina arrinkaa doonto samee isagaa isla hadlaya maanta khamriga cab buu yidhi berrina wax alla waxaa doonto sameeyoo aabbaha usoo aar wuxuu iska sii watay khamrigiisii iyo uwaadhsigiisiibuu iska sii watay waa kii markii dambe dagaalka bilaabay kolka dagaalkii habeenkan uu guuraynayey ayuu yurub buu xataa tegey yurub ayuu tegey nin carbeed buu ahaa qabiil carbeed baa aabbihii dilay oo asdiyiin la yidhaahdo yurub buu gurmad iyo gargaar u doontay iyo ciidamo wuxuu u dhintay markii dambe jaakeed yurub laga soo siiyey oo sumaysnaa oo sun sun sun watay hadda ayaynu maqalnay soo maaha dhar waxaa la iibinayaa sumaysan ama suun waxaa jira qalab uu ku xidhan yahay weligeed adduunka way ka jiri jireen dharka sumaysani ninka gabaygan tirinaya oo nebi maxamed sideetan sano ka horreeyey waxaa lagu dilay jaakeed sumaysan jaakeed sumaysanoo marka ay isku dhididaan isagu markuu xidho laakiin jidhkiisa dhididkiisa iyo jaakeedku ay istaabtaan ayay suntu jidhkiisa gelaysaa markaasuu dhimanaya taasaa la soo siiyey wuu soo xidhay markay isku dhidideen ayuu dhintay wuxuu idhi walaylin habeen badana habeenka oo ka mawjilbaxri badda mawjadeeda oo kala ah habeenka oo arkhaa sii daayey suduulahu daahyadiisa calaya aniga dushayda habeenku daahyadu sii daaystay buu idhi talow habeenku madaah buu leeyahay lasii daayo reemiyiga marka la joogo guryaha dasooyinka ah daaha haddii lasii daayo madowga ayuu madow ugu biiraa ama iminka gawaadhideenna markaynu muraayaduhu hebel dallaacday aynu nidhaahno waa madowgiibuu madow ku biiraya haddaba habeenku daahiyaduu sii daystay waxa looga jeedaa habeenka cadceediisiibaa dhacday oo madow baa yimid markaa haddana dayixiibaa dhacay madow kalaa yimid haddana xidigihiibaa dhacay madow kalaa yimid haddana cirkiibaa wada daruura noqdo isa soo qaqabsaday waa madow madow madow madow loogeeyey weeyi walaylin habeen badana habeenka oo ka mawjil mawjilbaxri badda mawjadeedoo kala ah habeenka oo arkhaa sii daayey suduulahu daahyadiisa calaya aniga dushayda liyebteliya si uu ii imtixaano bianwaaci lhumuum murugada noocyadeeda si uu iigu imtixaano maxalu shaahidkeennu waa walaylin ereygan laylinihi waa majruur yaa jaraya ruba la xadfay oo wowga dabadeed wa ruba laylin bay ahayd rubadiibaa inta la xadfay camalkeegii uu baaqi noqday wlayli kamwji اbaحri arkى sudulahu calaya banwaaci اhumuum ybtali wa bacd alfaai fa'da dabadeedna rubada waa la xadfaa kaiiran wax fara badan baa fa'da dabadeed la xadfayaa ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba wey nin gabayaa ah ayaa qowl gabay tiriyey wa bacda alfaa'i fa'da dabadeed baa la xadfayaa kasiiran in fara badan ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi nin gabayaa'a ah ayaa gabay tiriyey wuxuu yidhi waa isla isagii uun familinki xubla qad daraqtu wamurdiciin faalhayntuhaa candi tamaa'ima muxwiliin waa isla imruulqays waa qasiidadiisii caanka ahayd bilowgeegii hore ayay taalaa waa qeybta ghasalka loo yaqaano ama tashbiibka ama nasiibka ayuu kaga hadlaya waa afar qaybood qasiidadiisu beydkani wuxuu ku jiraa qeybta ghasalka loo yaqaano iyo haasaawaha carabta gabayaagu waxay yidhaahdeen ayanqaliq calaynaa baabu shicir wa fi aydina mafaatiixuhu albaabka gabaygu naga xidhmi maayo intaanu furihiisa haysano furaha gabaygu waa haasaawaha ninku isagoon isagoon gabayba uuna haynin ayuu haasaawa iska keenkeenaa markuu haasaawaha iska keenkeenu inan yaruu jeclaa ayuu xasuustaa kala gobol ama kala dal ama kala af ayay ahaayeen waddan ayuu uga yimid bahal eh, dhul jiif iyo maxaanku idhaha bahal dugaag iyo baha eh, habar dugaag iyo iyo bahal dadba wuu usoo jiiday darteed halkii uu ku ogaa ayuu yimid oo gabalka oo gaabtay cirkuna isa soo qaqabsaday bahalkuna uu soo ciyayo ayuu isdultaagay gurigii ay deganayd gurigeegii markuu isa soo dultaagay ayuu iyadoo ka guurtay u yimid naxdin iyo murugo ayaa markaa la dhinacay u dhaqaaqdo mar wuxuu xasuusanayaa khatartuu soo jiiday marna wuxuu eegayaa khatartan hadda soo wajahday gabal ka dhacay meel uu hoydaa ayna jirin marna wuxuu eegayaa inantii u jeclaydoo meel ugu hagaagaaba ayna jirin dhibaato markaasuu murugoonaya murugtaasaa gabayga ka sii daynaysa kolka waxay iska yaqaaneen ninku hadduu doonayo gabay khatara inuu sameeyo inan buu kusoo halqabsadaa markaasuu khatarro uu maray ayuu ka sheekeeya hadda inan buu kusoo halqabsaday inan reerkoogu aaday u ilaaliyaan oo cid u gasho la waayey ayuu ka sheekaynayaa oo isagu uu la kulmay oo jaanis uu kula kulmo uu helay oo kadibna diiday inantii buu hanjabayaa wuxuu ihi familiki inanay adoo kale badana makelidabaad ismoodaysaa buu yidhi quruxdaa leedahay kuwo kaloo fara badan ayaa quruxdaa le buu yidhi inanay familiki adoo kale badana haddana bedel buu sameeyey oo wuxuu yidhi xublaa mid uurlihi badana adiga iska daabo oo tu quruxdaadan la iska daayo xublaa mid uurlihi badana oo qad habeen madow aan kusoo guuray alla maxaan gabadh uurle habeen kusoo guuray buu yidhi wamurdicin mid nuujinayso umulihi badana buu yidhi maxaan mid umula habeen kusoo guuray buu yidhi oo faalhaytuha aan ka mashquuliyey can dii tamaa'ima mid qardhaasa xidhan muxwilin oo sanad jira ilmo yaroo qardhaasa xidhan oo sanad jira ayay ka mashquuleen way ilaaween bu markay arkaan kolkaa adiguna waabadi diidantahay tahay buu yidhi kolkaa ninkani wuxuu ugu hanjabayaa dumarku labada xaaladood ee ragga ay ugu necab yihiin waa marka wallaca iyo waa xubla iyo markay umusha tahay waa murdica labadaa jeerba way ilaawaan xanuunka haya bu hadday aniga ay arkaan dumarku seebaadii diidantahay tahay buu markaa wuu hanjabayaa inanta familiki haddaba ereygan mili waa ismi majruura waxaa jiray ruba xadfan oo fa'da dabadeed xadfan ayaa jirtay familiki xubla qad daraqtu wamurdiciin faalhaytuha candi tamaa'ima muxwiliin wa bacda bal bal dabadeed baa la xadfayaa qaliilan in yar basha dabadeed baa la xadfi in yar ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi bal mahmahin qadactu bacda mahmahin gabayaaga yidhi waa ru'bata bnu cajaaj nin la odhan jiray bal mahmahin qadactu bacda mahmahin shadri qura ayuu inoo qoray wuxuu idhi bal mahmahin alla badanaa bahgooyo qadactu aan soo maray bacda mahmahin bahgooyo kadib alla badanaa buu ihi meel lama degaana oon soo maray kii oon cidiba joogin bal mahmahin mahmah waa meesha saxaaraha ah bal mahmahin badanaa buu yidhi meel mahmaha oo lamadegaan ah oo qatactu aan soo maray ama aan soo gooyey bacda mahmahin saxaaro kale debedii haddaba bashaa waxaa dabadeed xadfan ruba wuxuu ahaa asalku ruba mahmahin qatactu bacda mahmahin buu ahaa halkaa waxaynu aragnaa in rubada la xadfayo camalkeeguna uu soo hadhayo saddex meelood debadood waawowga debedii iyo fa'da debedii iyo basha debadeed wuxuu yidhi wa biduunihinna saddexdaa la'aantood aqallo wuu yar yahay in la xadfaa saddexdaa la'aantoodna aad buu u yar yahay buu ku yidhi ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi rasmu daarin waqaftu fii dalalii kidtu aqdi lxayaata min jalali wuxuu yidhi rasmu daarin rasmu daarin rasmi badanaa buu yidhi daarta rasmigeegii rasmiga waxaa loo yaqaanaa baqiyatu daar oo dambaska iyo guriga marka laga guuro aahaarta raadka ka hadha iyo jabadka ama seeska ama jabadka waxaa doonta dheh rasmi daarin badanaa daar jabadkeed waqaftu aan isdul taagay fii dalalihi dalalkeegii ayaan isdul taagay buu yidhi dalalku waa seeskeegii inta yaraydee gunta ahayd kitu waxaan sigay aqdi lxayaata nolosha inaan halkaa ku geeriyoodo nolosha ka takhalluso min jalalihi dhibaatada meesha taalla weynideeda darteed min jalalihi waa jalali musiiba weeye musiibada meesha taalla darteed haddaba rasmi daarin baynu u baahannahay ereygaa rasmi daarin waxa ka maqan ruba ayaa ka maqan wowgiina ma joogo fa'diina ma joogto bashiina ma joogto bal rasmi eh, ruba rasmi daarin bay ahayd ruba rasmi daarin halkuu ka odhan lahaa ayuu sidaa u dhigay eh, waxaynu halkan doonaynaa inaynu ku aragno xuruufuljarkoo maa dabadood la siyaadinayo cashirkeenna dambe ayuu inoo raaci doonaa in sha allahu tacaala halkaa ah hainoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam